alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wsaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala اlmusanifu raximah اllahu taعaalى baabu atafliis baabu tafliisi qofka muflisnimo lagu xukumay ama caydha ah ee lagu xukumay inuu yahay muflis caydh ah iyo axkaamtiisiba halka laga gelayaa mufliska waa qofka aan xoolo lahayn ama xoolihiisa waxaa ka badan deynta lagu leeyahaa ka badan deynta isaga lagu leeyahay iyo waxa xoolo ahaan oga hor muuqda uu leeyahay waxaa ka badan deyntaa ka badan muflis baa marka la dhahayaa guud ahaanna qofkaan xoolaba lahayn waa la dhahaa man laa mataaca lahu walaa dirham marka qofka hadduu yahay qof cayd ah deynna lagu lahaado deynta ayadahee lagu leeyahay haddii la ogaado inuu yahay qof faqiir ahoo aan waxbaba haysanin wuxuu iskaga bixiya aan lahayn loona og yahay sidaa ayadaa inay jirto fa nadiratun ilaa maysara waa qur-aanku waa ku ilahay leh wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara in laga sugo ayaa waajib ah haddii laakiin laga shakiyo oo loo arko inuu xoolo leeyahay xoolihii dadka iyo deynta dadkan uunu iska bixinaynin ayuu ka warrami doonaa musanifka in la xabisi oo bayine iyo caddayn laga rabo inuu yahay qof faqiira ilaa la xabisaayo inuu makhraati la yimaado oo saddex qof haddii xoolaha qofku uu sheegto xoolo la-aan faqiirnimo uu sheegto xoolii inay ka dhamaadeen uu sheegto makhraatiga laga raba meeqa wey saddex wey halaathatu min dawi lxija min ahlihi saddex qoyskiisa kamid ahoo yaqaana waa inay dhahaan ninka asagaa faaqaa ku dhacday iyo faqri haddii kale waa inuu dhaarto in wax xoola oo uu haysto wax iskaga bixin kara aysan jirin inta hadday dhacdo bayinadii iyo dhaartii arrimahaas haddii mid un la helo qofka asaga waxba loo xiran mahayo waa la iska sii deynaya haddii laakiin warkiisa kale caddaan waayo caddaynna loo waayo in la xabiso oo la manaamaro oo la ogaado xaalkiisa oo la taftiisha imaanaysa waxaa timid hadduu xoolana leeyahay xoolihii asagahana deynta ayna ku wada filleen dadkii deymaha ku qabayna ku lahaana ay soo wada yaacaan oo ay dhahaan in walba xaqaygii baan rabaa waxaa imaanaya marka wax la yidhaahdo alxajir in la xanimo oo tasarufkiisii iyo dhaqdhaqaaqii xoolahan uu ku lahaa beycan wa shiraaan wa hibatan inuu wax iibiyo inuu wax hibeeyo qof wax siiyo arrimahaas dhan baa laga xajuraya laga reebaya laga xujuraya dadkii quramada ahaa ee xoolaha ku lahaaba markaa laleeyahay bal intan caymaha u noqotee intan ha loo ilaaliyo qofki waxaa laga yaabaa inuu deyn kale sii qaato oo xoolihii sii dhamaadaan oo intay joogtaba ku tasarufo marka xajri baa lagu sameynaya marka wixii quraama ah oo deyn ku lahaa yaa si uswa ah uswat ayaa loogu simay nisbe mucayana oo ay u siman yihiin boqolkiiba intaas ayaa lagu qeybinaya kii xoolo badan ka maqnaa iyo kii xoolo yar ka maqnaa nisbaa lagu dhufanaya ninkan asaga xoolihiisa waa intan idinkana intana tihiin waxaad ku sheeganaysaana waa intan boqolkiiba labaatan ama soddon ama konton ayaa qof walba la siinaya marka kii xoolo badna lahaana wuxuu ka hela ka helo kii xoolo yarna wuxuu ka hela ka helo taasa waxaa la dhaha tafliis baa la yihahdaa ama alxajru lmuflis qofka mufliska in la xajriyo la manciyo cilada iyo sababta loo xajrinayana waa limaslaxati lgayr wey dadkaas deynta ku leh xoolahoodii oo weli uu sii wado laga yaabo inuu sii dhameeyo darteed baa asaga maarata loo xujinaya loo mancinaya ninkan inuu xoolihiisa ku tasarufo xaq buu ulahaa maslaxay ahayd in laga manciyana mafsado wey maslaxadii ahayd tasarufu fi atasaruf fi maalihi iyo maslaxadii guramada laba maslaxa marka isku dhacday haddii laba maslaxa isku dhacdana mid khaasna ay tahay midna ay caam tahay ta caamkaa la rajaxaya ninkan xoolihiisii waa laga reebay maslaxadiisi waa loo diiday inuu ku isticmaalo laakiin maslaxadii quramada ka badneed baa lagu ilaalinaya saasa laga yeelaya arrintaasna shareecadeena waxay kamid tahay siyamka iyo qiimaha ay leedahay bay kamid tahay inay qof walbaba xaqiisa ay dhowrayso biqadri qadrihi hadba inta uu qadarkiisa yahy waxaan soo maray baab rahan ayaan soo maray qofka raahinka ah xoolaha uu ninka murtahinka ah u dhiibay yii ilaasha uu yidhi deynta intaan kaaga keenayo xoolaha inuuna ku tasarufi karin raahinka uuna gadi karin uuna qof siin karin inuuna nusqaamin karin aan soo marray saaka ayadoo laftirkeeda waxay ahayd nooc xajriga kamida bayd oo maslaxadiisa iyo xoolihiisa uu arkaayo yuuna gadan karin limaslaxati alghayr qofkaa kale maslaxadiisa loo ilaalinaya loo dhowraya marka baabka soo socda baab alxajrina ana waxaa weeye waa xajri limaslaxati almaxjuur qofka la xajirinayo dantiisaba ku jirta inuu xoolihii laga reebo inuu ku tasarufo kana waxaa weeyaan limaslaxati اlghayr dadkaa kale asaga aan ahayn maslaxadood yaa xoolihiisa looga reebayaa idaa lazimahu <clears throat> qofkii hadduu ku laazimo daynun dayn baa ku laazimto oo lagu yeeshay xaallun xilligeedii la gaaray oo waktigeedi la gaaray dayn muajala ah hadday tahay waa laga sugi waktigeeda bala la gaaro isbedel baa imaan kara laakiin dayn xaallo oo waktigeedii la gaaray baa lagu yeeshay fauuliba bihi markaasaa laga dalba xoolihiina sii fadacaa wuxuu u alicsaara inuu faqiir yahay inuu mucsir faqiira wabala aan lahayn waxbala unan lahayn ayuu sheegtay hadduu sheegtay oo la garanaayo oo la og yahay oo alaahay waan kugu naqaanaan la yihahdo fanadira ilaa maysaray noqon lahayd ma ahee ninka asagaa waxa uu sheeganayo iddaca baa laga cabiray waa zacmi iyo iddicaa wey laguma lama qirsano loomana garaysno marka waa la fiirinoo fain cuhida lahu maalun haddii xoolo lagu ogaado inuu xoolo leeyahay isagana uu warkan uu sheegay waxba uuna ka jirin haddii loo maleeyo xubisa isaga baa la xabisaya waa xabsulmutaham wey qofkan isaga ah wax cad looma hayo laakiin tuhmaa gashay in xoogow meel lagu yar xiro oo la yar cancanaanto oo la maraamaro way banaantay haddii wax lagu helana khayr haddii kale laska sideynaya xataa yuqiima ilaa uu kasoo taago bayinatan caddayn ilaa uu bayino iyo caddayn u ka keeno inuu suu sheeganayo xoola la-aan yahay ayaa la xabisayaa calaa ixsaanihi faqiirnimadiisaasi bayino iyo caddayn tusaysa ilahu ka keeno wa ilaa hadduu bayino iyo caddayn keeni waayo xalafa waa dhaaranaya kol haddiiba laga shakiyo ima albayina wa ima alxalif inuu bayino iyo caddayn keeno oo waxaan uu sheeganaya mudaci weeyaane albayinatu cala almudaci uu noqdo haddii lagu sii adkeeyana dad baa wax ku sheeganaya muddacu caleyhi wax inkirsan buu noqdaye wa ilaa xalafa wuu dhaaranaya marka haddana wuu dhaaranaya wa khuliya markaasaa banaanka laga mariy sabiilu wadadiisa ilaa an yuusira ilaa uu muusir ka noqdo kol hadduuba dhaarto ama cadayn la helo dad umarkhaati kacaan oo dhan ninkan faqiir wey anagaa naqaano ay dhahaan banaanka laga mari ilaa uu markaa xoolo ka yeesho oo maaratay uu muusir ka noqdo naskii aayaddii qur'aankaa la marinayaa oo in kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara <clears throat> fain kaana lahu maal hadduuba xoolo leeyahay la arko ama bayini cadayn loo hayo ama isagiibuu qiranayo wamtanaca uu diidase min alwafaayi inuu deynta iska bixiyu diiday wuxuu yihi xoolo waan haystaa laakiin igama badna wax dayno bixinaya maleh buu bilaabay ama mumaadala iyo meermeerin buu bilaabay baacahu lxaakimu xaakimkii iyo qaadigii ayaa xoolihii gadaya wawafaa canhu markaasay deynta kaga bixinayaan oo dadkii deynta kulahaabay siinayaan yuu siinaya qaadigii wafaa lahu canhu xaggiisa yuu deyntii lagu lahaa ka oofin oo ka bixin fain lam yafi maaluhu xoolihii uu haystay iyo dayntii waxaaba badanba deyntii baa badan see la yeeli fain lam yafi hadduunan oofinaynin maaluhu xoolihiisa bideynihi dayntiisa hadduunan bixinaynin wasa'ala huwa asagiiba u weydiisto ow mase wakiiluhu wakiilkiisiibaa wuxuu weydiistay aw quramaauhu dadkii deynta kulahaaba alxaakima xaakimkii waxay weydiisteen alxajara ninka in la xanimo oo tasarufka iyo maamulka maalka ku saabsan laga xanimo arrintaasay codsadeen oo codsigaasa loo gudbiyey maxkamadii iyo qadihii xajara caleyhi qaadigii baa markaasi xanibaya oo mancinaya tasarufkiibuu ka reebaya waxaa leeyahay xoolahan lagu leeyaha ka badan waxaana haysato mabareeda xoolahan inta lagu leeyahay baa kasii badan wax tasaruf maali oo samayn karta male qofna ma siin kartid ma gedi kartid wakaa tasaruf o dhan baa loo diidaya xajara caleyhi alqaadi qaadigaa xajrinaya oo mancinaya fain xajara hadduu qaadigii marka uu manciyo oo ninkaa asaga ahe deyntiisa ay ka badatay xoolihiisa qaadigii uu xukunka kusoo rogo lam yanfud ma fulaayo tasarufuhu tasarufkiisa fi lmaali uu ku tasarufo inuu xoolihii gado oo iibiyo oo qof siiyo waxaasoo dhan wax fuli maaha hadduu wax gado beeca asaga uu gaday waxba kama jiro hadduu qof siiyo soo celi baa leeyahy ninkan asagaa xanimaad baa saaran iqaama jibriya saaran xoolihiis o dhan waa lahayaa korkaa lagala socdaa warqad baa maxkamadii qaadigu u jaray marka ma dhaqaaqi kartid xoolaha soo celiya laleeyahy wax ka soconaya oo ka fulaya oo qofkii rashiidkaha ah en soo maray ee shuruudii baayaca loo shardinayay oo kale ma aha isagu marka wuxuu noqday qof aan tasaruf lahayn buu noqday fain xajara alqaadi lam yanfud watasarafa intuu qaadigii uu xajriyo manciyey buu sii tasarufaya lam yanfud tasarufuhu tasarufkiisa iyo maamulkiisa fi lmaali uu tasarufayo ma fulayo ma soconayo asagaa iska hadlay warkiisa dhan la baadil ah xoolaha dadka marka lagu ilaalinaya la dhowrayaa in xoolaha la dhowrana waxayba kamid tahayba daruuriyaat lkhamsi shanta shay ee islaamku uu dhowray ee ugu muhiimsan ee daruuriyaadka lagu magac kamid tahay xifd lmaal calayhi yunfiqu waa nafaqeynaya qaadigu caleyhi korkiisa maalkaasu ka nafaqeyn asagaas mufliska ah iyo wa calaa ciyaali caruurtiisa minhu maalkii laga xanimay ayaa laga nafaqeynaya intaan weli la qaybinin ee quramada waxay leeyihiin aan la siinin ka hor inta xukunka uu kasoo gebagabobayo xisaabaha ay socdaan oo nin walba wuxuu leeyahay uu soo sheeganayo oo arrimaha la kormeerayo asagaa laga sii biili waa laga biilaya nacam leanna ninki wuxuu noqday qof aan asaga waxba tasarufaynin marka waa in noloshiisi iyo wuxuu cuni lahaa sidii safihi oo kale weeyaano farzuquuhum fiiha waksuhum ku ilah leh ka arzuqo oo ka arad oo saasaa laleeyahy wayunfiqu calayhi waa nafaqeynay isaga iyo wacalaa ciyaali carruurtiisa minhu maalkaas in lam yakun lahu kasbun hadduuna ninkaas qof shaqo iyo xoog iyo wuxuu ku kasbada aan lahayn uu yahay laakiin haddii deynta iyadaha laga xanimo xoolihii la xanimo oo deynta loo xanimo lakiin nin xoog leh oo muruq leh oo shaqaysan karo oo suuqa geli karo oo kabarweysan karo uu yahay waxaa laleyahy intan faraha ka qaado caruurtaada biilkoodi masruufkoodii orad u intan rag baa xisaabtoodiiba ayna ku fileen oo raba in la gargaarsiiyo lagu saysayne marka hadduusan laakiin qof kasab iyo shaqa iyo midna qaban kara uu yahay oo aan qaban kara unan ahayn markaasaa laleeyahay caruurta iyo reerkadi yaan gaajo loo dilin waa laga sii nafaqeynaya inta qeybta ka imaanayso uma kadib yabiicuhu alxaakimu xaakimkiibaa iibinaya xoolihii baa la gadiyo waa la xaraashaya wa yaxtaad xaraashkaana wax ogshinaho iska qiimaha un markaas iska qaadasho oo xaraash xoolo jaban ma ahee yaxtaadu waa inuu dadaalo oo beeca markaa suuqa ka joogaan xoolaha lagu gado in maarata waxaa la diidan yahay la yiraahdo un bal una iska balbalqiyo oo wixii markaasi dadka alaabtan waa alaab ninkii lahaaba laga ogshamaye taasaa la diidan yahy lama ogolata ayada waxaa la rabaa beeca suuqa ixtiyaadka iyo taxadarka uu ku jiro in lagu gadaa la rabaa saasaa la rabaa si ninkaa markaa xoolo badan oo lagu lahaa oo ay uga baxdo dadkiina xoolihii ay kulahayaan ay wax u helaan marka yaxtaad wayaksimuhu waa qaybinaya qaadigii xoolihii markuu gado kadib oo soo kaashgareeyo calaa qadri duyuunihim dadkaa quramada ahee deynta kuleh deyntooda qadarkeediibu ugu qaybin yani nisba mucayana kuwa xoolo badan kule kuwa xoolo yar kule marka nisbaa lagu dhufanaya uswat lquramaa buu nabi sala allah alay wasalam yihi wain kaana fiihim hadduu ku dhex jiro dadkaa deynta ku leh man qof baa kamida daynuhu deyntiisu muajalun ay tahay mid la dibdhigay oo waktigii lasku ogaa in la siiyo deyntan ninkan uu deyntan uu ka qaatay inuu siiya ku ogaa sanad baaba ka hadhayba ah, xeelahan xilligan xoolahan hadda la qaybinayaa kan marka waktigiisa lamaba gaadhinba see la yeelayaa jacalahu taxta yadihi qaadigaa wuxuu yeelayaa gacantiisa hoostiisa gacantu ku dhigaya qaadiga ahayn walam yaqdi ma gudaayo oo ninka asaga ah lannu deyntan muajil bay ahayd waktigeed waa inay gaadha markaas unbuu wax ku yeelan karaa intaa ka hor waxba kuma leh waa loo haynayaayo mar allaala marka waktiga la gaadho yaa wixii kaga soo hagaagay ayaa laga siinaya ow amase man baa kamida dadkii cindahu agtiisa uu yahay bidaynihi dayntiisii rahnun rahan u haysta nin waxaa kamida dadkii dayn laga qabo oo ninkan mufliska ee xoolihiisa la xaraashaayo yaa dayn ka qaba laakiin isagana wuxuu haystaa rahan buu haystaa ninkan mufliska rahan usii dhigay oo yihi sii hayso ayuu haystaa see la yeeli khusa waxaa lagu gooni yeelayaa min thamanihi rahantaas lacagteeda biqadri daynihi dayntiisa qadarkeedii baa laga siinaya marka asagaa ilen u leh oo xoolaha gacanta ku haya murtahin weeyaan waxaa loogu dhiibay marka hore rehankana wuxuu ahaa wixiisa uu si uu noqdo xoolihiisa la siin waayo ninkan uu mumaatil noqdo uu diido inuu ka goosta bay aheyd maslaxada iyo faa'idada ku jirta weeyaan rahanka marka xoolihii rahankaasu markaaba ka goosanaya biqadri dayni haddii wax soo haraana waa celinaya si quramada kale iyo kuwa deynta qaba loogu celiyo marka kaas rahanka asaga uswatulqurama ma noqonayo ee wixiisii buu rahanka ka goosan aw man cindahu qof agtiisa amase man baa haray cindahu agtiisa bidaynihi rahanun khusa min thamanihi laagtiisii rahankaas ayaa biqadri dayni looga khasisi oo looga gooni yeeli walow wajada axaduhum midkood hadduu helo dadkii quramada ahaa ee la yihi soo safta wixii yaalay baan inii balbalqin rabaayo imaada la yihi wuxuu maindhaha ku dhuftay mid kamida cayna maalihi xoolihiisii naftirkoodii buu helay alatii xoolihii baacahaa uu ka gaday lahu ninkan xoolihio sidii u jooga gaarigi waa taagan yahay gurigii waabaka waa dhisan yahay neefki waa kana waa nool yahay shayga asaga hay oo noolo sidii u taagan ayuu arkayba ma uswat buu noqon mise nin walba iyo xoolihiisi aragii arag baa ka dhexeeya ayaa laleeyahay lahu lkhiyaar fi dalik labadaasba khiyaar buu leeyahay oo fain shaa hadduu doono waaka khiyaarkii daaraba wuu la qeybsan maca lquramaa buu la qeybsan wuxuu leeyahay neefka ku dara xoolahan kale wixii markaa nasiibkayga iga soo hagaaga quramada ayaan la qaybsani waa dhihi karaa daaraba wuxuu la qeybsan oo u shabahaa maca alquramaa quramada macoodo shabahaayo ula qaybsan wainshaa hadduu doonana fasakha albayca beycii hore ee neefkan looga qaatay buu intuu fasakho ka noqdo ceeb baa dhacday yuwa rajaca fiiha ku laabanaya cayntiisii buu ku noqonaya wuxuu le beyci baan ka laabtay neefkayga naqaana aniga xoolihiisi u kaxaysanaya ilaa an yamnaca goormuu kaxaysan laakiin waa in neefkiisii uu sidii baaqi u yahay wax xaqaho lagu yeeshayna uusan jirin qof kale xaqiisna uuna u tallaabin ayaa shardi a waxaa kaloo shardi ah in deyntii qofkan uu ka qaatay deyntii eh, eh, ninkan mufliska u qaatay wax kamida aan ah ninkan waxba kasoo gaarin ah, xoolihio sidii oga maqan ayaa habta ku dhacday oo gabta ku dhacday oo muflis uu noqday haddii laakiin qaab qaar xoolihiisa kamida ah, eh, uu helay oo deynta qeyb kamida loo hormariyo uu sii helay ina ka maqan tahay neefkii baan qaadan ama gaarigi ama gurigii baan qaadan ma dhihi karo uswat lghuramaa buu noqon dadkii maarata deynta kulahaa dadka dhinca ka gelaya wixii kaga soo hagaaga ilaa an yamnaca inuu manciyo mooyeene xoolihiisibu qaadan maanicun wax manciyay oo min arujuuci ku noqosho fiihaa caynta inuu ku noqdo wax ka manciyay inuuba jiro mooyeene oo maxaa kamid a mila aan tustaxaqa in lagodaa fiican maamana an tustaxaqa in la mutaystaba cayntii waaba la mutaystay bishufcati maa loo mutaystay oo ninka asaga ahaaye ka qaatay muxuu ahaa shaygan ka qaatay shayga asaga ahaabuu intuu iska gaday oo dad kale shirkad uu kula noqday yaa shufca ahaan loo mutaystay shufcada de waxaa weeyaan de wixii dadkii shurakada isku lahaayeen shurakada isku lahaayeen qof qeybtiisi yidhah waan gadanaya hadduu yidhaho qof intiisi waan gadan uu yidhaahdo shay mushaac ah oo laisku wada leeyahayna uu ahaa dadkii meesha ku haray waxay xaq uleeyihiin qofka meeshan soo galay cusub inay wixiisi intay u celiyaan ay wixii la soo wareegaan marka wax lala wareegay oo shufca loola wareegay hadduu noqdo xoolihii ninkii deynta lagu lahaa ama deynta iska lahaa xoolihii uu lahaa ee deyntaha oo shufcaba loola wareego rag kale ku wareegeen oo shufcaysteen hadduu imaado marka caynu maali ma dalbi karo ee uswat lquramaa dadkii deynta ku lahaa unbuu dhinac kaga mid yahay aw mase an tustaxaqa in la mutaysto birahanin reebba loo mutaystay neefkiisii asaga uu lahaa ninkii isaga ahaa mufliskaha nin kalu intuu deyn ka qaatay yuu rahan u siiyey yuu rahan u siiyey wuxuu arkay neefkiisii oo nin kale haysta war maxaa dhacay anaa dayn u haysta ayuu yidhi asagan marka ma soo geli karo reehankan asagaa mashquul calaa dimati shaksin aakhar qof kale ayay mashquul ku noqotay walmashquulu laa yushqal mithaalahu almarhuunu walmusabalu waa kii dhihi jiray marka almarhuun waa shay mashquula ninkaa loo rahanay uma mashquulku wax kale lama marin karo ayib an tustaxaqa bishufcatin in lagu mutaysto ow birahnin rahan baa loo mutaystay marka caynu maali ninka ma dalbi karo waa xoolo dad kale ku wareegeen oo mase khuliat wuxuu helay caynu maalihi oo lagu dhex daray biajwada xoolo ka fiican xoolo kalaa lagu dhex darayba oo laga dhex saari karin wax kalaa lagu dhex daray wa naxwi dalika wixii lamida isagoo qof la siiyey ama eh, la dhaxlay marka khulida biajwada yani caynu maalihi baa shardi ah fawajada cayna maali xadiidka laftigiisa saas ahaa xoolihiis ninkii intuu nin eh, muflis noqdo oo xoolihii uu ka qaaday uu eh, ku dhacdo muflisnimo ku dhacdo kadib deena maalkiisi cayntiisi helo fa xaqu bihi min alquramaa dadka quramadaha asaga ka mudan asaga ka mudan buu nabig aleh salatu wasalaam yihi lakin haddii wixii aad qofka uu kaa qaaday uu wax kale ku dheehaba rinji bay aheyd rinjiga asaga rinjiyo kale intuu ku daray buu marye iyo wax ku sameeye derbiye marmariyeyba a alwaax bay ahayd iska cadcadoo meeltaa taagane albaab baaba laga dhigayba albaab ayaa laga dhigay saajkii albaab buu isku bedelay wanaxwi dalika taas marka waxa wey caynu maali ma taalo ee dadka quramada ee wax loo turtuuraayo xisaabta la soo gal wa lilmuflisi qofkii mufliska ahaa xoolihiisi waxaan idha xaakimkii baa la wareegi waa beecinaya dadkii baa marka loo qaybinayaa baa la yidhi intii aan qeybta la gaarin waxaan soo maray in nafaqada isaga iyo caruurtiisa laga nafaqaynayo markaa qeybta ay dhacdo waxma ma looga tegaya buu ka hadli wuxuu le wayutraku lilmuflis qofkii mufliska waxaa looga tegaya xagga dharka dastu thawbin xoogow dhar ahaa looga tegi yani dhar uu isku bedbedelo iyo shaar iyo khamiis iyo macawis iyo sarwaal iyo xilliga dhaxanta hadday jirto kooti u xidhi iyo waxyaaba nocaasa ah looga tegi yaliiqu bihi u cunanta asaga ayaa looga tegaya wixii kaleo dheeraadahoo dhar ah ama alaaba ah, ama maacuuna ah, ama tiifiya ama kuraasa ama daroo ah waxaa la xaraashi buu ku jiraa wax laga tegaya male xoolaha soo wada gelayaan in yaba aradbaxa iyo firaasho kusaaxday wax yar baa looga tegaya wa quutu ciyaalihi iyo caruurtiisa quudkooda yoomalqisma maalintaa qeybta ay socotay reerku gebagabaysan yahay cidda masruufkoodi qadadoodii cashadoodiina waa looga tegi berri wixii ka bilowda xoolihii waa lagaala wareegay meeshaad marka ushaqaysan adaa yaqaana xoolihii dadkaa iska laha xoola dadaed bay ahaayeen dadka xoolahoodii baa dib loogu celiyey baabul xajri xajrigiibu ku saabsan yahay xajrigan hadda waxaad moodaa min baabi alkhaas alcaam bacda alkhaas alcaam bacda alkhaas qofka mufliskan soo maray maxjuur buu ahaa waa la xajriyey haddana xajrigan uu baabaystay musanifka dadkaasi kaa mufliska kuwa aan ahayn oo iyagana xoolahooda laga xanibi oo tasarufka loo diidi buu sheegi rabaa laakiin mufliska waxaa isaga loo xanimay limaslaxati alkhayr dad xaqood iyo xoolahood baa loo xanimay kuwa laakiin hadda uu sheegayo musanifka waxaa weeye limaslaxati anfusihim ayaga naftooda iyo dantooda ayaga loo danaynayo yaa tasarufka loogu diiday ole xoolaha mana gedi kartaan mana bixin kartaan qofna ma siin kartaan kumana tasarufi kartaan maxaa yeelay idinkaan tasaruf hagaajin karin waxaa tahay sakiir sabia ah oo caruura ah, majnuun waalan oo waxba kale maamuli karin ayaa tahay dadka noocaasa safiih wey mubadir ah oo xoolihiisa daadaadinaya dadka noocaas oo kalea ah waa la xajrin laakiin xajrigaasi xoolahoodi ba ayaga loo haya ayagaa loo haya kaana wuxuu ahaa xoolaha intii laga reebo dad kalea iskala haya dadki kale loo qeybinayey laa yajuuzu ma banaana marka xajriga isaga hadda uu ka hadlayo waa midaas waana mida ilaahi subxaana watacaala uu ka hadlayo waatu lyataama amwaalahum iyo Eh, mxuu aha asalku ilan agoonta xoolahooda lasii hed lakin waa goorma fain anastu minhu rushdan wey markii ay gaaraan qaangaar oo eh, xoolahooda ay maamulan karaan markaasaa xoolahooda la siinaya ka hor laakiin gacanta lagu hayna waa loo hayn kadib waa eh, qaangaar marku wabtulyataama waa la imtixaamaya marka la imtixaamo fain anastu rushdan fadfacu ilayhim amwaalahum ayaa ilaahay subxaana wa tacaala u yiri walaa tutuu sufaa amwaalakum waa kii aayadii kale sufahada aan xoolaha maarayn karin oo maamuli karin ee xoolaha tabdiirinaya ku ciyaaraya xoolaha u dhiibina gacanta ku haya waa ki ilahay ka arzuqa oo kaarbixiya oo arrimahaasa marka lagu maamulaya fain kaana aladii calay xaqu safiihan aw daciifan aw laa yastadiicu an yumila huwa falyumil waliyu bilcadli in gacanta wax loogu hayn oo umuurihiisa loo tartiibinayo ka safiiha iyo midka daciifka ah oo lagu fasiray waa midka sakiirka iyo majnuunka iyo kuwaasa daciifka loola jeedaa ayaguna aayaddaas waa ka fahanay marka qofka asaga ah ee wax maaraysan karin in xoolihiisa laga manciyo loo maareeyo loo maamulo loo tasarufo ayuu ka hadlaya laa yajuusu ma banaana tasarufu sabiy ilmaha yar maamulkiisa iyo tasarufkiisa iyo walmajnuuni majnuunka waalan ama dadka eh, jiniga ku dhaceen oo waalan ordaya ama qof iska caqligaabon caqli lahayn on xoolihiisa maaratay maslaxadiisa garanaynin iyo mafsadada aan kala garanayn ha ahaado oo iska yardoqona majnuunku soo wadageli fii maalihima xoolahooda ma tasarufi karaan inay xoolahooda ku tasarufaan ma banaana liannahum laa yuxsinuuna tasarufa ma hagaajin karaan sidii wanaagsaneed ma marin karaan meeshii laga ilaalina kama ilaalin karaan saas darteed xoolihii gacanta lagaga dhigaya walaa yatasarafu lahu wayatasarafu lahumaa waxaa u tasarufi labadaasi alweliyu weligii weligaa u tasarufi aradba haday rabaan bu ugadi cunto haday rabaan usoo gadi hadday daawo rabaan hadday waxbarasho rabaan waxaa u tasarufayo weligii u tasarufaya wa huwa weligaasna alabu aabaha wey ijmaacan aabaha uhoreeya awljadu ama awow abulabi aabaha aabihiis awowa xagga aabaha ka yimid ee aabaha aabihiisa ayaa ku xiga haddii aaba la waayo amaa abulummi ayadu isaga kuma jiro hooyada aabaheed ee waa aabaha aabihiiska inuu ku abtirsanayo cinda cadamihi haddii aabihii la waayo awowgii baa marka xadaanadii la wareegayo oo ilmihii saga gacanta ku dhigaya huma alwasiyu baa ku xiga midkii loo dardaarmay aabihii baa u dardaarmo yar caruurtayda dhaqaalahooda iyo noloshooda iyo maareyntooda sida wax loo kugu ogaa hebelow adaan kaaga tegay oon kaaga dardaarmay wasi baa la yihahda wasigaasa marka la wareega hadii la waay kuwa kale uma alxaakimu xaakimkii ama qaadigii muslimiinta ayaa haddana la wareegaya oo tasarufi maalkii ow amase aamiinuhu amiinulxaakimi xaakimkaa qof uu aaminay oo cadli ah ayuu leeyahay adaan kuu wakaashay mas-uuliga ah ninkaa dhaqaalihiisa iyo xoolihiisa gacanta ugu hay u maamul intuu ka qaangaarayo ama majnuunka u ka bogsanayo wayatasarafu lahumaa wuxuuna ugu tasarufayaa qofka weliga ah bilqibdati hadba sida ugu fiican sida ugu aslaxa ah ee ugu wanaagsan ayuu ugu tasarufi oo asagoo heli karaa inuu meel qaab sahlan uu xoolihiisa ugu dhaqaaleeyo oo wax ku siiyo inuu kamaaliyaadka aado oo xoolaha uu baydareeyo yirahdo carruurtan waxa ugu xeenaya tawfiir badan uu sameeyo wax badan u waasiciyo xoolihii uu darsaa ku dhamaado taasaa la diidan yahay laba shay hadday isqabsadaan midna qaale midna raqiisa raqiiska ayuu dooranaya mid meel dhow laga heliy mid meel fog loo aadi meesha dhow marka bilqibda hadba sida aslaxa ah ayuu ku maamuli xoolihii fa in iddacaa hadduu sheegto anahu ninkii weligaha ee agoonta xoolahooda hayay ama ma ahe awowa ahaa ama caruurta xoolaha u maareynayay wuxuuba sheegtayba anahu asagu anfaqa calayhi inuu ku nafaqeeyo maalo xoolihiisi markuu qaan gaaray wiilkii ama gabadhii oo xoolaha nagibaa rabnaa ay dhaheen fain anastu minhum rushda fatbcu ilayhim bay gaareen marka xoolihii nasiib bay dheen markaasu wuxuu yidhi waa inuu nafaqeeyey waxba ma soo harinba intaas waxbarashada ku bixiyey intaa caafimaad baan ku bixiyey intaa noloshiini biilkiin intaa kirada guriga in idacaa anahu anfaqa calayhi maala aw mase talifa waaba dhammaadayba abaar xun baa dhacday xoolihi o dhan eber bayba noqdeen ayuu yidhi see la yeeli qubila waa la aqbalaya waa laga aqbalay warka asaga waxba dhaare iyo bayino kenya lama dhahayo leannahu amiin buu ahaa qof marka hore loo aaminay ilmahan korinayey gacanta ku hayey buu ahaa aba marka lagu adkeen mahayo waa laga aqbali aw mase idaca wuxuu sheegtay anahu dafacahu inuu siiyeyba xoolahay igu soo wareeji markuu yihi wuxuu xoolahe soqan ku siiyey kugu soo wareejiyey maaha ah, idaca wuxuu sheegtay anahu dafacahu iley inuu ku wareejiyey falaa la aqbali maayo a ah, lagama aqbalayo oo inuu cadayn keeno haddaa dha xoolihii baan xoolihii waan ku siiyey haduu yihaahdo faida dafactum ilayhim amwaalahum faashhiduu waa ku ilahi faashhiduu calayhim wakafaa bilahi xasiiba baa la rabaa ilena markaad agoonka xoolihiisa ku wareejinaysa qaan gaaro ah isku imaaday maanta agoonkii baan xoolihiisa siinayaa isku imaadaad leedahay markaa markhaati yaad yaad yaad ku bixinaysaa marka adoon marag iyo markhaati iyo caddeyn midnaba haynin inaad tiraa xoolihii waan kuu wareejiyey laga yeeli maayo laakiin hadday tahay biilkii iyo masruufkii iyo wixii waan siiyey wax soo socday laga yaabo toban sano inuu soo socdo laga yaabo caddayn keen oo wax dhan keen de waxba awood looma hayo awood looma hayo mana keeni karo qubilataa hore aw anahu dafacahu inuu siiyey buuba sheegtay ilahi xaggiisa falaa la aqbali maayo ilaa uu bayinaya caddayn faashidu baa la rabaa marati baa la rabaa faidaa balaqa hadduu qaan gaaro ilmihii yaraa ee sabiga aha ee gacanta wax loogu hayay ee maxjuurka aha ee xoolaha tasarufkiisa laga reebay waa qaan gaaray aw mase afaaqa majnuunkii waa laabaa miirsaday o indhaha kala qaaday oo yihi waase xaggeen joogaayo maxaa ugu dhacay aminkaasuu weysaystay oo qabaystay oo cidda kusoo darmaday afaaqa rashiidan xaalay yihiin labadoodiba ayagoo qaangaar qaangaarkii iyo ifaaqadii waxaa la xiriirdha o la socotaa rashiidan wey laba qof oo maslaxada maalkooda garanaya rashiidka waa l qofka asaga ku shahiid o waa kan rashiid ban balaqa muslixan lidiinihi wa maalihi balaqa waa qaangaara ilmihii muslixan isagoo hagaajin lidiinihi diintiisa wa maali xoolihiisa qof diintiisana ku toosan xoolihiisana ilaashanayo oo maareynayo oon iskaga ciyaaraynin buu noqday buluuqi sa u qaangaarayba infaka alxajru canhu xajrigii iyo xanibaadii saareed iyo tasarufkii lagala hortaagnaa iyo xajrigii waa furmaya waa baaba'aya meeshaas ku baaba'ay fain anastum minhum rushdan wey fadfacuu ilayhim amwaalahum markuu qaangaaray hadduu rushdi la helo shardi way qaangaar shardiga labaadna waa inaasu rushdi in la helo inuu yahay qof saalixulmaali wadiin ah diintiisa iyo maalkiisa labadaba usuubado hagaajin kara walaa yusallamu ilayhi lmaalu xoolaha la iskaga dhiibi maayo ilmihii yaraa ilaa bilikhtibaari in la imtixaamo mooyeene fii maa baa lagu imtixaama wixii yaliiqu bihi u cunamaa qabla buluqi intuuna qaangaarin maalmaha uu soo qaangaarayo waxooga yahay qof muraahiq ah oo soo yarkacay ayaa la imtixaami beeca iyo shiraha iyo wax soogad iyo wax tadbiiri arrimahana lagu imtixaamaya qof wanaagsanoo wixii loo dhiibay si ilaalinayo amaanadii ilaalini xoolihiisa xisaabtooda garanaya qofkii maarata khiyaamadii iska dhawri kara xoolihiisa aan ku ciyaarayn hadduu noqdo dansaa ku qaangaaro markaa waa kan rushdigii ilah qur-aan sheega wey waa la siin wain balaqa hadduu saqaan gaaro aw mase afaaqa majnuunkii waa laaba miirsaday mufsidan asagoo fasahaadin fii diinihi diintiisii aw maali ama xoolihiisi markuu indhaha kala qaaday kii majnuunka ahaa ee u bogsadayba wuxuu ku dhaqaaqayba waxaan loo baahnayn inuu diintii akhlaaq xumo uu diintiisa xaggeeda ku ridaayo ama maalkiisibuuba ku ciyaarayaa kii saqiirka ahaa ee dhalinyarada sabiga ahaa ee xoolaha gacanta looga hayay markuu saa u qaangaarayba wuxuu bilaabay xoolih inuu ku tunto ku ciyaaro ayuu bilaabayba ciilka u qabay xoolihiiba hadda suuqa ku galayba see la yeelayaa ustudiima alxajru a xajrigii iyo mancintii la manciyey waa la daa'iminaya caleyh korkiisa laakiin markaa hore saqiir buu ahaa weligiisaa xajrinayay oo mamnuuc mancinayay oo ka reebayay marka uu qaan gaaray xukunka wuxuu u wareegaya qaadiga qaadiga iyo xaakimka markaa xajrinaya oo mancinaya safihi inuu yahay baa lagu xukumi markaas marka hore laakiin saqiir bu ahaa yari darteed beed markuu qaangaara ah, hadduu uu noqdo qof aan diinta ku toosnayn oo maalka ku hagaajinayn uu noqdo marka sufahadii walaatu sufaha buu soo geli qaadigaana marka shaqada iska lehe kii weliga ahaa waa ka baxay gacantiisii walaa yajuuzu ma banaana tasarufuhu qofkaa tasarufkiisa ma banaana safiih ahaya iyo saqiir majnuun waalan ahaya iyo qofka maxjuurkee la xajire la manciyey tasarufkiisi iyo maaraynta xoolaha uu maamulaayo beec iyo shiray waxay ahataba laa bibeycin beec walaa ayri hibadii iyo sadaqadii iyo hadiyadii waxaasoo dhan ma fulaayo sawaan waxaa isku mida adina weliyu weligii ilmahan mas-uulka kaha u idinyaa u idanya amla ama oma idina hadduu u idmo weligii oo u yidhaahdo orod bixi ama orod soo gad iyo hadduuna dhihin labada waa isku midoo wax tasarufkiisa oo fuli ma laha qowlkaas qaar baa saa qaba qolan waxay leeyimaye adharka waxaa weeye hadduu uu weligii daba taagan yahay lacagtan hooyo suuq wax ka soo gad neef noo soo gad dukaanka wax ka soo iibi idanka weliga u ku shaqeynayo dhibaato maleh fain adina lahu fi nikaaxi hadduuse weligii u idmo ilmihii ama kii maarata e maskaxda ka jiranaa fi nikaaxi nikaaxi hadduu u idmo saxa nikaaxi waa asaxaya hadday nikaax iyo arrimo noocaas kale ay tahay oo inta badan laano nikaaxa laa yuqsadu minhu lmaal xoolo looma jeedo nikaaxa qasadku xoolo ma aha laakiin baaca iyo shiruhu qasadku waa xoolo waxa xajriga iyo xanimaada ay haysatana waa xoolaha iyo tasarufka wey wixii ku saabsan nikaax hadduu biidni weliyi ku dhaco waa asaxaya laakiin wixii baac iyo shira iyo bixin ku saabsano maalkii faraha toos loo gelinayo ayagu waxaa weeyaan xataa walow adina buu kuleyahy hadduu idma xataa ma asaxay fain balaqa rashiidan in balaqa hadduu qaan gaaro ilmihii rashiidan asagoo rashiid ah rashiidna waad soo ogaatay diintiisana waa toosan tahay maalkiisana waa dhowranayaa uma kadib markuu qaan gaaray waxu nin quman buu ahaa isagoo quman buu qaan gaaray xoolahada waa kane qabsaa la yihi markaasuu uma badala mubadir safiih ah oo xoolaha ku ciyaaraya ayuu noqday ah, mubadir buu noqday oo xoolihii buu daadinayaayo meelaan wanaag maslaxa ku jirin ayuu iskagaba bixinaya xajara caleyhi lxaakimu marka xaakimka ayaa mancinaya lal weliyi weligii maya weligii markuu yaraabuu wilaaye ku lahaa markuu yaraa ilmaha yuu weligu wilaaye kuleeyahay oo gacanta uu ku hayay wax ka reebayo wax u maamulayay laakiin markuu qaangaalay hadduu u bilaabo inuu badraamo oo u bilaabo inuu xoolihii beeldareeya ku ciyaaro safiih weeyaano xaakimka marka loo bandhigayo qaadiga ayaa xukumi lalweliy weligii ma aha wain fasaqa <clears throat> hadduu faasiq noqdo markii uu xoolaha loo dhiibay isagoo qaangaaray oo rashiida oo loo dhiibay oo xoolihii isku hubsaday ayuu faasiq noqday xoolihii laakiin fisqigaasi faasiqnimada xagga xoolaha lama aadine naftiisa u daran qofaan salaad tukanayni qof xumaan sameynayo munkar iyo waxyaala iyo meelo kale ayuu faraha la galgalay xagga xoolihii laakin waa ku adegyahay xoolihiisa waa ilaashanaya lam yucad calayhi alxajru xajrigii lagu celin maayo leanna xajrigu wuxuu khaas ku yahay maalka ayuu khaas ku yahay asaga naftiisa wuxuu u dhimaayay iyo akhlaaqiisa keliya waa masale kale xoolihii ma ilaashanaya ha xoolihiis aduu ilaashanaya xajirka xooluhu shaqa kulahaaye wax faasiq oo dhan ma aha marka walbuluuqu qaangaarku waxaa la yidhi haduu qaangaara ilmihii rashiidna uu yahay xoolihii baa loo dhiibayaa ba layidhi maxaa buluuq lagu buluuqaa oo lagu qaangaaraa afar shay buu kuu sheegi rabaa musanifka raximahullah labana waa mushtarag oo rag iyo haweenba uu ka dhexeeyaa labana haweenka khaas ku yahay walbuluuqu qaangaarka ama waxa lagu qaangaaro bilixtilaami buu ahaaday ixtilaam inuu qofka uu biyoduuliyo oo shahwadii mini ka imaato ayaa waxaa weyaan lagu qaangaaraa waidaa balaqa alatfaalu minkum ulxulum waa kulah ilahi subxana wataala xulum yani ixtilaam hadday qaangaaraan oo ixtilaam ku qaangaaraan oo manidii iyo shahwadii ka timaado waa qaangaaray hadduu rabo shan iyo toban baa ka yaraadee sagaal sana laga yaaba inay dhacdo wixii ugu yar sagaal sano iyo wixii ka koreeya waa ku biyoduulin karaa marka waa qaangaar baa laleeyahay qofkan isaga inuu rashiid yahay umaa la fiirin oo xoolaha maamuli karo xagga buluuqi waa la helay aw amase biistikmaali khamsa casharata sana shan iyo toban sano inay u dhamaystirto xagga sanadki yumbiyadulidinba lakin shan iyo toban sano hadduu gaaro qofkaasi waa ama ama gabadhaat qaangaar weeye labadaas iyaduna shan iyo tobankaas xadiidka marat cabdullahi bin cumar radi allahu canhu umraqaswat uxud qaswatu uxud waa nabiga aleyh salaatu wasalaam markii cardi ciidankii loosoo bandhigay ayagoo yaryaro cabdullahi bin cumar kan kami ka bixiyey safka weli mayna qaangaarin qaswat laxzaabna waa loo ogolaaday shan iyo toban sana marka in lagu qaangaaro ayaa la ogaaday saas darteed baa cumar bin cabdilcaziiz raximah llahu tacala imaamka caadilkaha ah, ayaa loo sheegay arrinta ayada ah oo la yihi xadiidkaasaa loo sheegay markaasu wuxuu amray in dadki madaxda ahaa ee wlaad ahaa ee amsaarta iyo magaalooyinka o dhan madaxda ka ahaa ya wuxuu yihi in allah ninkii shan iyo toban gaara waa inaad diiwaanka gelisaan adiiwan murtaziqa yani diiwaanka ciidanka mushaarka la siinayo ku darabiyo qaangaare caruur yaroo la ciidansaday ma aha shan iyo toban haduu gaaro waa qangaar labadaas marka rag iyo haweenba qangaarka waa lagu qangaaraa oo buluuq ixtiraamka iyo mxuha ah shan iyo tobanka aw mase bilxaydi xayd baaba la helay gabadhi walxabli ama uur filjaariyati gabadhi baa uurowday hadday xayd uu imaado caadadii la helo gabadhuna sagaal sano iyo ka weynba ay jirto caadadaas iyo xaydkaasi waxaa lagu garan inay baaliqo tahay oo qaan gaadhay baa lagu ogaanaya sagaal jir ama toban jir ayaa caado ka timid jiro iyo waxa lala aadi maayo isbitaale inay maaratay caado ku dhacday axkaamtii shareecada iyo takaaliifu shareeca yaa korkaa yaa loo sheegaya sidai uqabaysan laheyd e salaada u tukan laheyd arrimahaas o dhan baa wadada la marinaya marka waa qaangaar wey ayib walxabli uurkii fi ljaariyati gabadhi way uurowday oo dee uurkuna ma imaado ilaa bilinmaai yani ilaa bilmaniy mani muu ku imaadaa islaantu ma uurowdo ilaa ayna mani ayadoo mani lahayn manideedii iyo manida ninka ilmaha laga abuuraa marka haddii la ogaan waayo iyo haddii la ogaana toonaba kolba haddii xamli la helo waxaa la xaqiijinayaa inay biyo duulisayoo ay mini ka timid ka hor xamligaas ah, midan xaydkuna isagana de waxaa laga fahmaya xadidka nabiga aleyh isalaatu wasalaam haweeney xayd gaadhay salaadka ma asexayso ilaa bikhimaar marka xayd gaadhaydaasaa buluuq inay tahay qaangaar ay tahay xaydku ayaa lag laga fahmay baabulxawaalati xawaaladii bu kusaabsan yihi xawaaladu waxaa weeyaan waa caqdi keenaya naqlu daynin min dimatin ilaa dima in dayn qof lagu lahaa laga qaado oo qof kale kor kale laga maarata qof kale oo deyn kale lagula lagu lahaa lagu wareejiyo min dhimati ilaa dhima qof kale inti ka wareegti qof kale ku wareegi marka saddex qofaa meeshan ay ka kooban tahay oo arkaanteeduna ay tahay marka waxa weeyaan waa eh, muxiil almuxiil iyo wlmuxtaal iyo wlmuxaalu caleyhi wlmuxaalu caleyhi siiqadii baa marka la socota iyaduna waxaa kaloo la socota qofkan muxiilka ah iyo qofka muxaalu caleyhiga labadaba inay deyn qabaan inay deyn qabaan ayaduna waa arkaantii kamid tahay oo qof aan deyn ada kulahayn inaad waxba ku wareejin karin hebel ka qaada ada dhehi karin ayaa marki doonaa marka waa in la helaa qof muxiilo wax wareejinaya deyn baa lagu lahaa qof baa ku lahaa markaasuu deenaa qofkii asagaa u yimid wuxuu yihi muxtaal baa tahay laga bilaaba maanta waa lagu wareejinaya muxaalu caleyhi mid la yihahdo anigaba deyn iga qaba kaasaan kugu wareejini ayuu leeyahay marka waxay kamid tahay cuquudda laga soo istinooda masأalaة bayc اkani bاkani dayn dayn lagu gado waa kii nabiga alيه اslam uu nahiyey xadiikaas waxbaa laga sheega lakin iجmac bay dhahan culmadu in dayn dayn lagu gado ma banaano lakin masأlaة اxawaala laga soo reebi qofkan muxiilkaa dayntii lagu lahaa ayaa wuxuu ku gatay dayn kale ku gaday qof kale kaa gaday qof kale iyuu marka ku wareejiyey marka laba deynood baa lasku iibsaday masalada xawaalada bis ayaa la sheegay oo lagu soo laga soo istinooday yushtaradu wax marka shuruudii buu kuu sheegi rabaa masalada xawaalada ay ku ansaxayso yushtaradu waxaa la shardiyaa fiha fi lxawaala xawaalada waxaa loo shardiyaa teenan hadda ayaan isticmaalame waa noocan haddaan arki doonee qof dayn aad ku laheyd oo markaad ka dalabta ku dhahaya ana qof kalaan kuleeyahay qofka hebela ayaan dayn kuleeyahay orod ka qaado ayaa hadda xawaalo loola jeedaa yushtaradu waxaa loo shardiyaa fiha fi lxawaalati xawaaladaasi rida lmuxiil horta qofkan muxiilka ahe daynta qaba ee muxtaalka uu deynta kuleeyahay ee inuu wax wareejiyo la rabo waa inuu raalli ku yahay oon la cucuubin oon la ikraahin oon la khasbin deynta anaad igu leedahay hebel igu wareeji haddaad sii weyda hebel baad deyn ku leedahay igu wareeji ilaa wa ilaa iyo khasab iyo ikraah ma banaana waa in asaga kasoo wareegta cindigiisa oo u yidhaahdo anigaa raalli ku oo ah waan ku wareejini wixii kuma hayo lakiin ninka asaga ka qaado marka ridalmuxiil waa shardi muxuu ku qora baabka maya kaas alxawaala qoro ku qor yushtaradu makuu qoraya isagana calaamayso adha kuso noqona insha allah yushtaradu fiiha rida lmuxiili waa loo shardiya ko waqabuul lmuxtaali qofka muxtaalka ahe la wareejinayo isagana waa inuu aqbalaa isagana waa inuu aqbalaa oo nin baa dayn aad ka qabtay waa ku imaado wardaynta siibu ku yidhi hebel baan dayn ana maarata kuleeyahay orod hebel aad oo khasab ah ma jirto waa inuu aqbalo yihah ma hebel baad ku leedaha alele hebel waa isku fiicanna waan ka qaadan karaa ha waan ku qanacsanahay waa inuu yidhahdo asaga uu tago ama uu iskaga raali noqdo kadib markuu iska ogaaday oo xaalka qofka uu iska ogaado dabcan inuu yahay qof muwaatila inuu yahay qof muflisa inuu yahay qof aan waxba laga helaynin arrimaha marka hore asagaa raba inuu iska ogaado iska xaqiijiyo intuuna ordin oo kaa kale ku wareegin kol hadduu wareego uu raalli ku noqdo muxiil kuma soo noqon karo kuma soo noqon karo waan arki doonaaye marka waa inuu raalli ku noqdo laakiin waqabuul qabuul lmuxtaal qofka la xawilayo waa inuu aqbalo duuna rida almuxaal calayh ka lagu wareegaya ee muxaal caleyhiga la yihaahdo ee muxiilka uu deynta kulahaa kaa ridihiisa lama shardiyo ilan kaa kollaba kollaba deyn baa laga rabaa inuu bixiyo inuu deen bixiyo inuu marka muxiilkii kor ahaaye asalkaa uu siiyo iyo inuu muxtaalka lagu soo xawilay uu siiyo waa isku mid isku mid bay utaha isaga marka wax ridihiisa oo la shardinayo ama la ictibaarayo maba lahaba waxba lama ictibaarayo ah, haddii la yihaahdo xoolihii hebelow aan kugu lahaa hebel ba ana igu laha hebel c siin mahayo ma dhihi karo siin ah, mahayo ma dhihi karo maxaa yeele inuu muxiilkii asalkaa uu siiyo iyo qofka dhexda soo gala ee muxtaalka ah ee muxiilka wax ku leh inuu siiyo waa uh, isku mid wey waxba ma kala farqi ma kala laha laakiin muxtaalka inuu wareegana xaq buu uleeyahay inuu diido yihah war adunbaa xooley qaada xooley siin xaq buu uleeyahay maxaa yeele waxaa dhici karta qofka lagu wareejinayo inaynan isku fiicnayn waxaa dhici karta inuu yahay mumaail dadka meermeeriya waxaa dhici karta inuu qof muflis oo waxba haysanin uu yahay waa dhici karta meel fog inuu jiro oba gaari karin waa diidi kara lakin hadduu aqbalo ma soo noqon karo yushtaradu fiiha rida lmuxiili baa la shardiyaa ka wareejinayo asalkaa muxiilka ayaa deen ku leh muxtaal muxtaal baa shardiyaa deen ku leh muxaal caleyhin ayaa deen ku leh muxiil baa deen ku leh waka yushtaradu fiiha rida lmuxiili ka wax wareejin inuu raalli yahay oo muxtaalka inuu ku wareejiyo ninkaa kale uu raalli ka yahay waqabuuli اmuxtaal kan la wareejinna waa inuu aqbalo u yiha marxaba xadiidkii nabiga alay slamna saasuu ahaayo madlulqaniyi dulma waidaa utbica axadukum calaa maliin falyatbac adkiin haddii qof wax leh oo xoolale lagu wareejiyo hebel ka qaada la yihahdo ha raaco ha raacdaas marka amarkaasi waxba waajib ma aha ee waxaa weeyaan haddii uu ku qanco ku raadli noqdo wey leanna xoolihiisa iyo xaqiisa shardi maaha inuu qofka ka qaatay kii deynta kulahaa kaas uma maaratay yuu ku noqon karaa ayib duuna rida lmuxaali caleyh muxaalu calayhise shardi maaha inuu raadi noqdo walaa tasixu ma asaxayso xawaaladii calaa man qof in lagu wareejiyo laa dayna dayn caleyh korkiisa unan hayn qof aan dayn ba lagu lahayn in qofka lagu wareejiyo ma asaxayso dayntaydi si ninkaa hebela maaragtay tukaankaa leh oradka qaado iska yiri ma dayn baad yaad ku leedahay may wax dayn aan kulehay male hama ma asaxaystaa iyada ah, waa lugooye iyo qofka inaad dhumisay in weeyaan in de isaga uu tabaruco yihahdo wararha ka bixin oo damiin noqdo ama damiin noqdo ama uuba iska bixiyo mutabaric uu noqdo waa arrin kale laakiin xaq aad ku leedahay ma jirto waa in labada qofba laba qof oo laba eh, muxtaalkana waxaa ujeeda muxiirkana waa inuu madiin yahay muxaawacadin waa inuu madiin yahay saa darteed wuxuu ku musanifka wa way ansaxaysaa bidaynin dayn bay xawaaladu ku ansaxdaa laazimin laazim ah oo aan wax tacliiqa iyo waxba aan lahayn wax soo socda oo hadda kadib laisdaymin doona iyo xuquuq hadda kadib rajanaya inay ratibanto oo dayn laisku yeesha iyo taasuu diidan yahay dayn laazimo haddaba jirto oo laisku leeyahay waa inay tahay calaa daynin dayn korkeed bayna ku asaxaysaa laazimin laazima ah, muxiilku dayn baa lagu leeyahay laazima muxaalu calayhina dayn baa lagu leeyahay marka muxiilkii dayntii laazimka ee muxtaalka uu ku lahaa waa inuu muxaalu caleyhi dayn uu kuleeyahy oo laazim ah oo haddaba uu kuleeyahay wax soo socda ma ahe waa inay tahay laba deymood marka laisqaabiliyo bishardilcilmi baa shardise in uu og yahay baa shardiga la ogaado bimaa waa in la ogaado waxa yuxaalu bihi waxaan la wareejinayo waa in la garanayo alayhi bima yuxaalu calayhi waxa lagu wareegayana waa in la garanayo midkan muxtaalka ah xoolaha uu muxiilka kuleeyahay waa in la garanayo inta ay tahay iyo jinsigeeda iyo qadarkeeda uu soo wadahay muxaalu calayhi waxa lagu leeyahna waa in la garanayo marka waa inay iswaafaqsan yihiin saa darteed wuxuu ku le bitasaawiihima waa inay siman yihiin jinsan waa inay ka siman yihiin lacag dolara ayaa muxiilka lagu lahaa muxaal aleyna dolarkana lagu leh ah, jinsi waa isku jinsi isku lacag wey wa qadranna waa inay ka simaan oo boqol dolar boqol dolar waa inay maalan yihiin haddii muxiilkii lagu leeyahay boqol muxaalu caleyna konton lagu lahaa kii muxtaalka ah orde bu meesha ugu tegaya marka waa inay siman yihiin xagga qadarka wasixatan inay ku siman yihiin xoolaha labada xoolo xoolaha muxiilka lagu lahaaye muxtaalka hadda lagu wareejinaayo iyo waxaa ujeedaa xoolaha muxiilka iyo xoolaha muxtaalka midkan muxiilka ee deynta deynta uu kulahaa muxaalu caleyga iyo muxtaalka xoolaha muxiilka ku lahaa waa inay iskaga mid ka yihiin sixatan xagga sixada wa tagsiir xagga jajabidda yani lacagaha hore dahabkii hore iyo lacagihii hore la isticmaali jiray qaarkood waxay ahaayeen qaar mukasara qaar saxiix oo fayow qaarkood eh, la karkaray oo meel wax iskaga dhejiyey qaarkood way waaweynayeen qaarkood yar yihiin tagsiirant waxuluulan waa inay iskaga mid yihiin labadaba waa inay waktigooda la gaarin oo ninkan muxiilkae wax wareejinaya dayntii lagu lahaa hadda loo soo doontay ee xaalada waktigeeda la gaaray ninkan uu diraayo muxaalu caleyhga u diraayo xoolaha muxaalu caleyhna waktigiisa wa in la gaaro waktigii waa dhamaaday waa kugu leeyahay isi waayo hebel baa waktigii ku dhamaaday orod hebel ka qaad waa ama waa ajalin xagga ajash ah, dayn baad ugu leeheed muddadaasaana ka laabneed ana hebel baan kulea muddadaasa ka laabane oran sugsaad ii sugaysay ayadan waa dhihi karaa marka wa xuluulan xaalinimada iyo waktiga inay dhammaaday waa ajal iyo muddo ka hadhay inta waa iskaga mid wayna yihiin wa yabra'u biha almuxiil natiijadii wey marka hadduu muxtaalkii la wareejiyey ee muxiilka uu wareejiyey uu aqbaloo tago ninkii lagu wareejiyey muxaalu calayhiga lagu magacaabay uu ku wareego waxaa hamaradee ka dhalanaysa uu sheegi rabaa wuxuu ku yihi wa yabra' waa beri noqonaya bihaa bilxawaala xawaaladii sababteed waxaa beri noqon almuxiilu muxiilki kii wareejiyey waxawilay min dayni muxtaal kii la wareejinaya muxtaalka dayntiisa beri ka noqday kolba hadduu kan ka dhaqaaqay muxiilki wuxuu noqday qofaan waxba lagu lahayn dimadiisa waa beri waxba laguma leh muxtaalkana hortaagnaa tagiyo muxaalu caleyhi ba ishayaan taas waa midda koobaad wlmuxaalu calayhi muxaalu calayhigaba dayn baa lagu lahaa soo ma ahan asaguna beri buu noqday yuu beri ka noqday min dayni min dayni lmuxiili qofkii muxiilkaa buu beri ka noqday laakiin maxaa kusoo haray nin cusub baa lagu soo wareejiyey muxtaalkii baa lagu soo wareejiyey marka muxiilkii waxba kuma leh laakiin muxtaal nin la yirahda maanta wax kuleh waxaa laga yaaba marka inuu kan u dhaamaba oo kaas waxaa weya kaadi ugu dhejiyey waa idaba taagnaaye adigu waan isfahmaynaaye inuu dhaab dhici karto marka laakiin muxaalu calayhi wuxuu beri ka noqday eh, muxaal caleyhiga min dayn lmuxiil ayuu beri ka noqday laakiin beri ka noqday muxuu ku wareegay muxtaalkii baa ku wareegay wayataxawalu xaqu lmuxtaali marka ah. ninkii muxtaalka ahaa ee la wareejiyey muxiilka uu wareejiyey xaqiisii waa wareegaya ilaa dhimati lmuxaali caleyhi qofkii wax lagu wareejiyey dhimadiisiibuu ku wareegi ah, waxaa marka hadda ishaya muxtaal cusub iyo muxaalu caleyhi oo muxuilkiisa uu meesha ka baxay ayaa hadda ishaya labadana marka waa isweydiisanaya marka kolba haduuba radihii uu imaaday oo u aqbalay muxtaarkan inuu wareego muxaalu caleyhina uu ku wareegay dee muxiilkii kuma noqon karo muxiil kuma noqon karo muxiilki laftirkiisuna ma dhihi karo muxaalu caleyhi qofkii aan kugu soo wareejiyey waxba hasiinin anig waan ka noqday ana hadda wixii kaa qaadani ma dhihi karo kolba hadiiba caqdigii u dhacayba oo saa iskugu wareegay muxaal alayhi waaa laisku dayn muxtaal baa laisku dayn muxiilna meesha waa ka baxay kii wax wareejiyey nacam marka waa wareejiye iyo la wareejiye iyo lagu wareejiye wey saddexdaas wey mid wax wareejinayo iyo mid la wareejinayo iyo ku lagu wareegayo oo biy arrinta ku biyo shubanayso ayib wayataxawalu xaqu lmuxtaali muxtaalka xaqiisi ilaa dimati lmuxaali caleyh ku wareegi fain tacadara cala lmuxtaali kii muxtaalka ahay ordaya muxaalu caleyhiga lagu wareejiyey hadday ku adkaato akhduhu xoolihii inuu qaato yaa ku adkaatay oo cudurdaarcudur baa yimid ha waa suuroobi weyday akhduhu xoolihii inuu ka qaato muxaalu caleyhigii lagu wareejiyey yaa suuroobi weyday sababtu maxay tahay lifalasin ninkii oo caydh ah oo asaga baahan oo waxbaba haysanin ayuu u tegey a lifalasin muxaali caleyh muxaalu caleyhigii oo faqiiro waxbaba haysanin oo isaga waba eh, ku noolaada haysanin ayuu helay oo mase jaxdihi diididiisaba waaba diidayba hebel baa isoo diray xoolihii aad kuleheed buu yaan rabaa ina ani igu soo wareejiso waaba diida waxba kuma siinayo ba yiriba aw gayri dalika mumaadala wakti buu ku dheereeye waa mumaadaleeye waxba ma siiyo waxbana uma diido lam yarjic kuma noqon karo ila lmuxiili ninkii muxiilkaa ah kuma noqon karo xoolahii ninki waa ii diiday ama ninkaa ii dirtay faqiir weeye isii ma dhihi karo dabcan haddii uunan imaanin weeyaan wax qarar ahoo khiyaamo ahoo hisha hadduu meesha imaanin wey hadduu isagoo muxiilku og inuu muxaalu calayhiga muflis faqiira yahay ama uu yahay jaaxid diidaba ama uu yahay mubaail aan xoole laga soo saari karin uu nin muxtaal yirahdo u wareejiyo uu og yahay qashi baa maana markaas imanaya marka khiyaar wuxuu leey inuu ku laabto kii hore laakiin asaga oo iska ogaaday oo ku qancay oo xaqiiqadii markaa ninkaa isaga og hadduu utago wax ka waayo kuma noqon karo kuma noqon karo lam yarjic ilayhi ila muxiil muxiilka kuma laaban karo wallah aclam bila tawfiq sal la waslam